الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاabه ومن والاه ثم أما بعد waa suuraة البقرة waxaynu ka bilaabaynaa aayad laba boqol iyo saddex iyo toban qaala اllahu tacaalى ilaahay wuxuu ihi kaana naasu dadku waxay ahaayeen ummatan waaxidatan qodo kaliya xaqa ku midaysan fabacaثa allah ilaahay baa soo saaray markay iskhilaafeen kadib annebiyiin nebiyadu soo diray mubashiriina wamundiriin iyagoo dadka u bushaaraynaya u digaya waanzala macahum اlkitaab kutub buu u soo dejiyey u soo dhiibay nebiyada bilxaq xaq buu ugu soo dhiibay liyaxkuma si uu kitaabkaasi u kala xukumo bayna annaasi dadka dhexdooda fii ma اkhtalafuu fiihi wixii ay isku diideen ay ku murmeen wama اkhtalafa fiihi kitaabkaa iskumay diidin ila aladiina uutuuhu kuwii kitaabka la siiyey unbaa ku murmay min bacdi maa jaaءathum اlbayinaat aayadaha cadcadiintay u yimaadeen kadib baqyan baynahum gardarre dhexdooda ahaatay daraaddeed fahada allaahu ilaahay baa hanuuniyey aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey baa ilaahay hanuunkoodii ku hagaajiyey lima اkhtalafuu fiihi buu ku hagaaji oo uu ku hanuuniyey waxay dadku isku khilaafeen ama ay ka tegeen oo min alxaqi ah biidnihi karsiintiisa iyo qadarkiisa ayuu ku hanuuniyey wallaahu yahdi man yashaa ciduu doonana ilaahay wuxuu ku hagaayuu ku toosiyaa ilaa siraatin mustaqiimin ilaa ji toosan ibnu cabaas siduu leeyay nabi nuux iyo nebi aadam toban qarni baa u dhexeeyey dhammaantood waxay ahaayeen dad hanuunsan waktigii nebi nuux calayhi salaam ayaa waxa soo baxay shirkiyaadka iyo gaalnimada ayaa ummaduhu la yimaadeen kadib markuu shayddaanku ka faa'iidaystay waktigaasaa ilahay nebi nuux soo dirayo awalu rasuul rasuulkii u loo soo diray buu ahaa ummadda sida xadiidkii dheeraa xadiidu shafaaca ku sugnaa ummaduhu markay nuux la hadlayaa waxay leeyiin anta awalu rusul waa aakhiro adugu waxaad ahayd rususha kii horreeyey adoon shaakira buu ilahay ku magacaabay cabdan shakuuran noo erge sababta loogu soo diray baahi bay dadka haysatay oo ahayd fabacaث allah faadu waxay ka turjumaysaa jumlo go-an faاkhtalafuu bay ka dhiganta sida xagga dambe ka muuqanaysa wama اkhtalafada way iskhilaafeenoo qolana xaqii bay ku agaatay qolana xaqii bay ku gacan saydheen oo way gaaloobeen markaasuu ilaahay rusul soo diray nebiyadaasi waa rusushii digayey ee bushaaraynayay waxay u bushaaraynayaan dadka xaqa rumeeyey waxay u digayaan dadka xaqa diiday wayubashir almu'miniina aladiina yacmaluuna الصaalixaati ana lahum ajra xasana maakihiina fiihi abada wayundir aladiina qaaluu اtakhada allahu walada aayaddaa suuratulkaafi baa fasirayso qolana ajri wanaagsan iyo janna ay ugu bushaaraynayaan rasusha waa cidda hanuunka raacday qolana halaag bay uga digayaan mundiriina wa mubashiriin mubashiriina wa mundiriin waxaynu markaa halkaa ka faa'idaysanaynaa aayadda dadku inay mar walba u qabaan baahi hawshaa rususha dadka sidii ay isu khilaafsan yihin intoodii badnay xaqii bay weydaarsan marka in ay socoto digniintii iyo bushaaradii iyo wacdigii iyo waanadii jeclaysiintii intuba waa lagama maarmaan dadkii rasuulku uu kaga tegay sala allahu calayhi diintan gaadhsiinteeda ayaana xilkaa u taagan waa kii nagaga ambabaxay balliquu cani walawaaya aayadda ha haatee ummadda wax gaadhsiiya kaalintii rususha hala buuxiyo waxaynu ka faa'idaysanaynaa halkan caqliga bani aadamku keligii inaanu anfacayn dadka wa anzala macahum اlkitaaba biاlxaq caqli keligii la sii daayay oon cilmi lahayn ummadahaasu halleeyey jar buu ka riday shaydaan baa ka faa'idaystay baahi ay u qabaan daraaddeed baa ilaahay ummadaha rusushana ugu soo diray kutubtanna ugu soo dejiyey waxay aayaddu inoo faa'iideynaysaa kitaabku inuu yahay shayga u sarreeya dadku isula noqonayaana marjaca u ah hadday tahay rususha iyo hadday tahay ummadahaba liyaxkuma bayna annaasi fii ma اkhtalafuu fiih dadku waxay isku khilaafaan oo dhan muxuu qur-aanku ka yidhi muxuu waxyigu ka yidhi baa la odhanaya kitaabka qur-aanka iyo sunnada wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah distoorkaa samaawiga ah ayaa loo laabanaya cidina kama sarrayso cid ka sarraysaa ma jirto sida ay yidhaahdaan madhabaha kiristanku inuu boobku u sarreeyo maya shiicadu siday yidhaahdaan qadaasada ma laha kitaabku iyo waxale a'imada oo imaamku kolba waa siduu aayadda u fasiro waa qalad waxyigaasaa u sarreeya ka xaakimka ah ee shacbiga iyo ummadda iyo cid waliba isula noqonayso waa kaa maxkamadda distoriga maanta la sheega isagay ku jirtaa isagaa laysula laabanaya yaa saxan yaa khaldan waxaa ceeba dadku iyagoo kitaabkii haystuu dhex yaallo inay gidaar jafaan oo meel kale isku qaadaan annagaan idhi iyo anigaa idhi iyo isagaa yidhi unay ku warwareegaan waa ceeb ilaahay baa eedeeya wuxu uhi wama khtalafa fiihi ila aladiina uutuuhu min bacdi maa jaaءathum اlbayinaat waxa iskhilaafay kuwii kitaabka la siiyey waxyiga cadhaya waa ku ceebaynaya ilaahay subxaana wa tacaala waxaa dadkii way kala baxeenoo dee waxa bushaare iyo ammaan lahoo kuwa hore hadduu ilaahay eedeey iyaguna ammaan leh dadka hanuunka hanuunka la isku khilaafo ee dadka qaarkood diideen cidda guddoomatee qaadatay ila haddii la iskhilaafo qolana xaqay ku taagantahy qolana way weydaarsantah fahad allahu aladiina aamanuu lima اkhtalafuu fiihi min alxaqi biidni ilaahay kuwaasuu ammaanay shaygii la barbar maray cidda guddoomatay ee iyagu aqbalay ee ilaahay ka aqbalay kuwaasa ammaan leh waana fadli ilaahay awooday le biidnihina ilaahay wuu yidhi idnigii qadariga ahaa weeye ilaahay baa saa u qadaray waa nasiib weyn qofkuu ilaahay islaam iyo diin u qadaru xaqaa la isku khilaafay waafajiyey awoodaynu leenahay kuma kasbanno kuma helo xaqa wallaahu yahdi man yashaau ilaa siraadi mustaqiim am xasibtum buu ilahay yidhi ma waxaa malayseen an tadkhuluu اljanna jannadaa la sheegay inaad iska gelaysaan walamaa yaatikum iyadoo aanu idinku imanin oanu idinla kulmin maalu ladiina khalow min qablikum maalu ladiina dhacdadii oo kale maalu ladiina kuwii tilmaantoodii oo kale khalow tegey min qablikum idinka hortiin ummadihii tegey wixii la kulmay iyadoon gali idinla kulmin maxaa la kulmay maxaa ku dhacay masatum waxa taabatay ama ku habsatay albasaau baahi xagga dhaqaalaha ah wadaraa iyo cuduro wazulziluu waana la gilgilay oo cadow baa helay quluubtoodii baa la gilgilay xataa yaquula rasuulu jeeruu rasuulkii loo soo diray ummaddaasi yidhi waaladiina aamanuu macahu iyo kuwii la socdee mu'miniinta noqday mataa nasru اllah waa goorma alaa hooyaay buu lahayn ina nasr allah ilaahay gargaarkiisu qariibun uu dhow yahay arrinka halkaa hore waxaynu kusoo aragnay in ummaduhu ay ku imtixaanan yihiin adduunyadan xaqalna siiya waxyaabahay ku imtixaanan yihin waxaa ka diintan iyo waxyigan samaawiga ehe ilaahay wuu u soo dejiyey iyadoo ikhtiyaar la siiyey baa la eegaya yaa raacaya yaa diidaya dadka ilaahay ikhtiyaarka kamuu qaadine imtixaan baa la marinaya ikhtiyaarna way leeyihin bal adugu waa kaasuu xaqii wuu cadyahay baadilkiina wuu cadyahay famaadaa bacda alxaqi ila dalaal keebaad raacaysa saasay dadkii u kala baxeen sunnada adduunyada iyo soo jireenkeedu waa caynkaas casharkaa liq oo midhkaa waad qaadatay aayadda horaa sheegtay marka adu waxaad noqotaa kuwa ku urura ee ku adkaada xaqa ilaa lagaaga warran taariikhdii soo jireenkii ummadaha eh weligeedba sidana isu soo khilaafsanayde sunnada labaada adduunyada soo jireenkeeda labaad aad la qabsanaysaa waxa weeye meeshani maaha meel raaxo goobtii lagu raaxaysanayay jannaa la idhaah way dambaysaa laakiin jid adag baa loo maraa inaad iska janoobaysown qaar baa idhaahda annaga sheekh hebel baa duulo oo daalaco oo dadkiisii aanu naho dabadun baanu aakhiro qabsanayna jannadunbuu dalaqna la odhanaya waxaas ma jiro jannadu waa goob raaxo waa lagu nastaa rafaadka adduunyada laga nastaa iyo siliceeda iyo darxumadeeda laakiin dariiqa loo maraa mafruush biashwaaq qodxaa ku goglan caqabado dawaafic nawaasic waxaasoo dhan wax kusii riixaya oo kusoo dhufanaya oo hareeraha kuu duwaya waxaasoo caqabadaa jira markaa qofka caqabada adag ala falaqtaxama alcaqaba qofka jiirtaa ka bixi kara jannadaasuu tegaya nebi maxamed baa inoo cadeeye calayhi salaatu wasalaam xufat اljannatu bilmakaarih wa xufat اlnaaru bishahawaat ilaa aayadaha dambe macnahaasay sharxayaan la qabso waxyaabaha adduunyadaa ku xeeran waxaa ka mida jannada ka sokeeya ee jidkeeda taagan arrimahan ilaahay uu sheegay waa cudurkii waa caydhi waa cabsidii iyo cadowgii oo isxambaarsan marka intaa aad u sabirto ee aad xejisateena la yaab iyo aan fariir iyo ama kaa kugu noqona inaad xaqa ka ordin eed intaa ku adkaato jannadaa waad gaadhi haddii kale shidkaad ku jiiftaamaysa meel dhexaad ku lumaysa su-aasha ilaahay soo dhige bal axasibtu waa idraab intiqaaliya la dha warkaa hore halkaa ha kuu joogo qaadatae ma waxaad moodaysaa inaad jannada iska gelaysaan iyadoo aanu idin soo marin wixii ummadihii hore soo maray oo kale marka fasli baa yime wasli ma imanin xarfulcadaf meesha ma yaalo waa la kala jaray jumlada waxyaabaha loo fasliyana waxaa ka mid a fi cilmi اbalaaga ana fiihi niyata su-aal su-aal baa ku jirta markaa famasatum iyo wamasatum maahee waa biduuni xarfi اlcaطf su-aasha isweydiinta le waxa weeye ilaahay maxaa soo maray ummadaha hore eh imtixaanku waxa soo maray muxuu yihi kaasaa laguu dhiibay masatum اlba'saaءu wاdaraau wazulziluu xatىa yaquula الrasuulu wاladiina aamanuu macah mataa nasr اllah alaa ina nasr اllahi qariib innagana dee ummadaa inaga horreeyo rasuulkeennii baa inaga horreeyo saxaabadeennii baa inaga horreeyey isagoo kacbada harhkeeda jiifa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam jiqilka sidaa suxulka ugu jiifa sida riwaayad saxiixa ku sugan bee asxaabtii la dhibi jiray reer maka u yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo jiqilka sidaa maradiisa ugu haya markaasaa waxay dhaha waa nala dhibay caynkanaa dhacday sidanaa dhacday hebel waxaasaa lagu sameeyey gargaarkii ilahay me culamada qaarkood waxay leeyihin qisadaasaabay kusoo degtay aayad haddii ay kuwii hore kusoo degtay ka warramaysa iyo hadday rasuulkiiyo saxaabadiisa ka warraysa mar walba way noosha aayaddu waa mid ay caam ah dabeetana nebigu waa kii u bushaaraynaya saxaabada ee lahaa waa degdegaysaana gargaarkii ilaahay wuu iman doonaa islaamku wuu guulaysan waanu baahi ilaa gabadha halkaa ka tigaada awrkeeda iyadoo fuushan daciina saaxibatu daciina meel heblaaya ay iska tegi doonto bushaarada liqabuul nasriga ilaahay wuu imanayaa alaa ina nasr اllaahi qariib bushaaradaasuu ilaahay bixiyey dhib kasta dheef baa ka dambaysa wa dawaamu اlxaali min almuxaal xaalad qura inay daa'imto adduunyada maya faina maca alcusri yusran wa tilka alayaamu nudaawilha bayna الnaas qur-aanku waxaasoo dhan buu ina baraya alba'saa wadaraa ba-saagu waxa weeyaan waa dhibaato dhaqaale faramadhnaan iyo caydh wa acimu albaa'isa alfaqiir albaa'is waa saaxib اlbus ka dhaqaala la-aantu hayso wey daraaguna waa dhibaatada jidhka zilzaalku waa quluubta maaha dhulka in lala gelgelay quluubtii baa la gelgelay cabsidaa badatay rasuulkiiyo intii la socotayna way cataabeen ilaahay gargaarkiisiime ilahayna bashaaradaasu siyaala ina nasr اllahi qariib qisooyinka akri qisooyinka akri qur-aanka wakadalika nunji اlmuminiin qolo walba guushiisaa ilaahay uu siinayay marka ti baana socotee intan wax ka cusub aynu caalamka ku haynaa ma jiro mar walba haddaad aragta muslim la dhibaya muslim silcaya muslim darxumoonaya imtixaanaadkuun bay ka mid yihiin iyadoo kolley asbaabtana wax badan iyagoo ay yeelan karaan marka ibtilaa baa la ydhaha ibtilaa imtixaan ilaahay awliyadiisa soo maraya weeye dhibaatooyinkani haddii ay caydhaa iyo cabsidaa iyo cudurkaasi ku dhacaan cadowga iyagana cuqubay noqdaan cuqubaa la ydhaha farqigaasaa udhexeeya labada dhibaato waxaa isweydiin le maxaa ka faa'iide ah ibtilaagan soo maraya awliyada ilaahay wax badan takfiiru adunuub wa maxwu sayi'aat ilahay horta awliyadiisa ilaahay dembigu kaga dhaafa dee inuu dembiga inaga dhaafana aad baynu ugu baahannahay qodaxda xataa qofka muslimka hadday muddo dembi bay ka jaftaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam rafcu lmansilati fi laakhira darajooyinkaa loo dallaacaa ashucuuru bitafriidi fii xaqi illaah qofku marka wax ku dhacaan taxunbay ku alla taqaanaaye ayuu odhanaya wallaahi anigaa silan bal naftayda aan raajaco waxaan waxuuna igu dhacayaan waxbaa jira qofka miyirka qabee si caadiga u fikiraya waxyaabaa aynu ka faa'iidaynayno ibtilaagan waxaa ka mida ah fatxu baabi towba walinkisaaru bayna yaday illaah ilaahay baynu isu gaabinaynaa maalintaasaynu si fiican u toobad keenaynaa waxyaabaha laga faa'iidaya waxaa ka ah taqwiyatu silati اlcabdi birabbi xidhiidhka adig iyo ilaahaagu maalinka kugu adagtay buu hagaagaa dig iyo dantaasay dadku ku jiraanoo way iska ordayaan inta ay ladan yihiin laakiin markaasuu istikfaar istikfaarta iyo alla u soo noqodka qofku badiyaa waxyaabaha laga faa'iidaya waxaa ka mid ah tadakur ahli shaqaa walmaxruumiin walixsaasi biaalaa'ihim dhibku maalintu kugu dhacaa dadka dhiban garataa ma garanaysid intaad iska ladan tahay dadka dhiban ee aada caawin lahayd ama la caatifoon lahayd ama aada u gurman lahayd ma garanaysid waxyaabaha laga faa'iidaya waxaa ka mid a ah quwat اliimaani biqadaaءi اllaahi wa qadarih qadarka waxaa aada u yaqaano qofka dhacdooyin iyo dhibaato badan ay soo mareen ka kale aad u garan maayo aadaabta laynaga doonaya waxaa ka mid ah inaad ku qanacdo arrinkan ilaahay inuu qadaray oo aanu kollayba kaa baaqdeen waxaa ka mid a ah sharciga aadaabtiisa in la laasimo aan tasakhud iman oonad ka cadhoonin u qaadan waa ama kaag aan fariir la yaab aanu kugu noqonin waxaa ka mid a ah haddii dhibaata dhacdo inaad akhdul asbaab sababaha la timaado waana dulli iyo darxumo iyo daciifnimo iska dugsaninune oona dhabanadun gacanta saarine hadduu cadow yahay hadduu cudur yahay hadduu cayr yahay dhaqdhaqaaqii asbaab inaad samayso oo waxaan sidii la qaadi lahaa dee takyiirka iyo isbedelku si u yimaado waa isbedelka yimaadaa waa istikfaarta ay la badiyaa waxaa arrimahan fududaynaya ibtilaagan waxaa fududaynaya ducada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadka kowniga iyo dayaxmadoobaadka iyo markuu arko wuxuu odhan jiray salaad iyo duca loo degdegaya duca dheer ile dhibaataa dhacda salaadan kale caadigaa lagu dadaalaya wastaciinuu bisabri wasalaa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa xasabahu amru salla wuu tukan jiray nebigu salaadduu degdegaya waxaana markay kugu dhacaan caydha iyo cudurka iyo cabsida iyo sadaqadaa la bixinaya daawuu mardaakum bisadaqa rasuulkeennu wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam dadkiina bukee dhibku ku dhacay sadaqada ku daweeya istirjaaca daydaa musiibooyinkani kugu dhacaan waa soo arkayna aadaabta inay ka tahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun marka dhowrkaa arrimoodna waxay ka faa'iida yihiin ibtilaagan fawaa'idka iyo asraarta ku jira iyo aadaabta la marayo qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi yas'aluunaka maadaa yunfiquun waxay nebi maxamed oo dadku ku weydiinayaan waxay bixinayaan qul waxaad tidhaha maa anfaqtum min khayrin wixii aad bixisaane xoola ah, ama maal ah, ama wanaag ah falilwaalideyni labadii dhalay buu sugnaaday aabbiiyo walaqrabiina iyo dadka dhawaalaha ee xigtada ah walyataamaa iyo agoonta walmasaakiin iyo kuwa baahan wabni sabiili iyo qofka socdaalka ee musaafirka ah wamaa tafcaluu min khayrin wax kasta oo samaysaan oo wanaaga fa inna allaha bihi caliim ilaahay baa ogsoon subxaana wa tacaala oo aanu ka lumayn oon ilowsanayn yas'aluunaka baa dhowrkan aayadood lix jeer inagu soo noqonaya waa dhowr iyo tobanka jeer ee asxaabtu ay nebiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam qur-aanku yasaluuna uu tilmaamayo su-aalaha asxaabtuna waxay ahan qaar cilmi ku fadhiyaan su-aalaha caraabtii reer miyiga lama mid ahayn dar miisaaman oo baahi ku salaysan oo loo soo fikraday ahaayeen marka su-aalahan aynu dib u eegno waxay ka turjumayaanay u taagan yihiin inay nebiga wax ka weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam shayga loo yaqaano addaruuriyaat alkhams baahiyaha shanta ah qofka muslimka ay leeyihin ee diintiisu ay diintu u ilaalinayso ayay su ku saabsan yihin cuudka iyo xoolaha sida loo maamulayo iyo meesha u fiican lagu bixinayo su ku saabsan iyo su-aasha xagga dambe ee markaas agoonta ama aan idhaahna ee wayas'aluunaka maadaa yunfiquuna qul ilcaf su-aalaha qaarkood waxay ku saabsan yihiin shayga loo yaqaano muqadasaadka iyo diinta sida loo ilaalinayo yas'aluunaka can ishahri اlxaraam su-aalooyinka qaarkood waxay ku saabsan yihiin caqliga sida loo ilaalinayo yas'aluunaka can اlkhamri wاlmaysir su-aalaha qaarkoodna waxay ku saabsan yihiin dulmiga sida looga badbaadayo wayas'aluunaka can اlyataama marka su-aalahaasi inay cilmiyeysan yihiin oy dhan u wada jahaysan yihiin oy u fahmeen asxaabtu ana hada diina diinu takyiir diin wax bedelaysa inay tahy baynu aragnay markaa waxay su-aaleen maxamed asxaabtu maadaa yunfiquuna waxay bixinayaan muxuu yahay qadran wa waqtan wa kaman wa kayfan macnaa qadarkeebuu noqonayaa waxaanu bixinaynaa waa noocee waa waktigee arrimahaasaa su-aashu u taaganta ilaahay kama tegintaa sida dadka qaarkood daahirka aayadda aan usii dhaadhicina ay u malaynayaan waayo waxaad jawaabteeda noqotay wixii aad bixiseen baa lagu yihi dadkaa siiya su-aashuna waxay u taagnayd maadaa yunfiquuna maxay bixinayaan maxaanu bixinaabay weydiiyeen aayaddu maxay ku jawaabtay dadkaa siiya laakiin waxaad ogaataa markaad aada u dhuuxdeed hoos u eegto wixii ay su-aaleen ilaahay uga jawaabay oo maxaa la bixinayaa dheeraadna wuu ugu daray waxaa bixinaysaan waa kaas baa layihi dheeraad baa loogu darayoo ilaahay wuxu uhi dadkaana siiya waxaana bixiya waa su-aashii la weydiiye jawaabteeda dadkaana siiya waxaanay ka mid tahay balaaqada iyo fasaaxadda iyo faa'iide cilmi haddii intood cid wax weydiiso jawaabtii dheeraad lagugu daro rasuulka waxaa la weydiiyey salى اllahu عalayhi wasalam anatawaضa bimaai اbaxr ma ku weysaysan karnaa biyaha badda nebigu wuxuu uhi huwa dahuuru maau alxilu maytatu ha biyaha badda waa daahi way ku dahaaro qaadan karta waa jawaabta dheeraad buu ugu daraya wuxuu ihi baktigiisuna waa xalaal marka jawaabta u fiirso qul maa anfaqtu min khayrin wixii aad bixisaan ee wanaagsan macnaheedu waa maxay waxaad bixinaysaan wixii wanaagsan jawaabta horta wata ah waxa aad bixinaysaan wixii maala ee xalaala xaaraan ha bixinina halkaasaad jawaabtii ka heshay shayga aad bixinaysaan waa shayga fiican ee xalaasha ah ee ilaahay raalliga ka yahay siyaadaa lagu daro waxa la dadkaana siiya waa labadii waalid waa qaraabadii waa agoontii waa masaakiintii waa musaafiriintii waa sadaqadiisii iyo sokeeyihiisii oo dadkii baahnaa sii oo dadkii socdaalkaa sii hadday suuro galayso sifooyinkan oo dhan cid isku darsata inaad heshana iswada qabadsii tana waa mid musaafirah agoonna ah miskiinna ah qaraabana ah dee afartii u wadaya dee kaasaaba ugu cajo badanba hadduu miskiin iyo agoon iyo qaraaba yahina waa isna waa la mid hadduu agoon iyo qaraabo yahayna waa la mid labada waalid xaqoodu inu wen yihiin aragta agoonta xataa haddaanay wax layn waa la siinaya iyo hadday leeyihiin hadday leeyihin baan leeya xoolo leyinna waa la siinaya waayo ilaahay faqri iyo baahi shardi ugamuu dhigin agoon agoonku kollay si unbuu isaga duruufaysan yahay waa la siinaya ibnu sabiil waa ina wadaa la yidhi ina wadda waxaa lagu tilmaamaya laba arrimood daraaddood wadadii buu laasimsan yahay waa tubku joogo waddadaasi buu soo taagan yahay marka sida hooyada iyo ilmaheedu isaga ag dhow yihiin ayay isagiiyo waddadu isaga ag dhow yihiin ama had iyo jeer wadadaaba sidii wax ay dhashay oo kale ina wado ayaa waa ina helin ayuu ka dhigan yahayo dee ilmuhu siduu inooga qarsoonyinbu hooyadii ka soo baxaa hooyadii baynu ka aragnaa isagoo ka soo baxay kanna siduu inooga qarsoonaanbuu waddadan ka soo baxay markii sidii waxoo dhashoo kale weeye bushaaro weyn buu ilaahayna siiyo waxau ihi wax kasta oo khayr hoo samaysan waa caam khayrkaasi awoodii buu noqonayaa dhaqaalihii buu noqonayaa cilmigii buu noqonayaa taladii buu noqonayaa wax kasta oo macruufa ilaahay baa ku ogso kama luma ilaahay mana ilaawo akoonka ilaahay qasnadiisuu kugu jiraaye laa taxqiranna min almacruufi shay-an waxa wanaagsan ha yaraysan wallahu aclam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاaبه ومن واaلاaه ثuمa أmا baعd waa sوuرaة البقرة aيadda laba boqol iyo لح iyo toban qaaل الlaه taعaaلى ilaahay baa wuxuu uhi kutiba calaykum اlqitaal jihaad baa laydinku waajibiyey wa huwa kurhun lakum jihaadkaana waa nacaysaanoo ma jeclidin wa casaa waxaa dhaba an takrahuu shay-an inaa wax baa dhab ah wa huwa khayrun lakum isaguna idiin fiican yihi wa casaa waxaa kaloo dhab ah an tuxibuu shay-an inaa wax wa huwa sharun lakum iyadoo u idiin xun yuhu balaayo yah wallaahu yaclam ilaahay baa arrimaha guntoodii xaqaa'iqooda ogsoon wa antum laa taclamuun idinkuna ma ogsoonidin yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can ishahri alxaraam bilaha xurmada leh ayay ku weydiinayaan qitaalin fiihi dagaal dhexdooda dhacay ku leeyihiin ma hagaagsan yihiin ma saxda qul waxaad tidhaha qitaalun fiihi dagaal bilahaa xurmada leh dhexdooda dhacaa kabiirun horta waa weyn taa halkaa ku daa wasaddun horjoogsi can sabiili illaah diinta ilaahay dadka laga hor joogsado wa kufrun bihi ilaahay oo laga gaaloobo waalmasjid alxaraam masjidkii xurmada lahaayoo laga gaaloobo wa ikhraaju ahlihi ehelkiisii muslimiinta ahaayoo laga saaro minhu masaajidka laga firdhiyo afartanoo isa saaranba akbaru cinda allah ilaahay agtiisa ka weyn taa horee sheegteen wاlfitnaةu balaayaduna akbaru min alqatl way ka weyn tahay dilka iyo dhimashada dagaalka lagu dhimanayo walaa yazaaluuna gaaladu dayn maayaan yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamaan xataa yaruduukum jeera idinka celiyaan can diinikum diintiina jeera idinka celiyaana idinka saaraan waase in istaaacu hadday karaan waman yartadid minkum qofka idinka midee ka noqda can diinihi diintiisii islaamka ka baxa fayamut dhinta wahuwa kaafir isagoo gaalahon toobad keenin fa ulaa'ika dadka noocaasa xabidat acmaaluhum camalladoodii way bureenoo waxba kama jiraan fi dunyaa waalaakhira adduunyadana way ku bureen aakhirana waxba kama jiraan wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naarta ayay la saaxiibihiinay ku jiraan hum fiihaa khaaliduuna waanay ku waarayaan dhowrkaa aayadood iyo aayaddan soo socotaaba waxay tilmaamayaan jihaadkii baa dib ilaahay noogu soo celiyay axkaamtiisii iyadoo munaasabadda aayadaha hore ka dhaxaysaana ay noqonayso iyo aayadaha dambe imtixaankaa dadku ay ku jiraan iyo cabsidaa ay cadowga ka qabaan waxa ay kaga nasan karaan iska celin inay wax iska celiyaan amarka ilaahayna qaataan awoodna ay yeeshaan difaacaanna diintoodiiyo dadkoodiiyo dalkooda ummaddii buu ilaahay la hadlo wuxuu sheegay cibaadada in la yidhaahdo jihaadku naf iyo maalba lagu dagaalamo oo cadowga weerarka kugu aad la dagaalanto ee gaalka ah inay tahay waajib ereyga kutiba waa ereyada tilmaamaya in shaygani waajib yahay waxaase aayadda ilaahay noogu caddeeyey inuu waajibkaa la saaray dadka ku yahay si dabiici ahaana makruuh kurhun waa master bimacnaa ism اlmafcuul kurhun bimacnaa makruuh waa karaahiyeysanaysa dadka kolka la idhaha soo baxa oo naftiinna quura oo maalkiinna quura oo raaxadiinna ka yimaada oo dagaalka u soo baxa dee w adiga arkaya waxay dareemayaan cabsi ayay dareemayaan iyo miyaynu u badheedhnaa un dhimashadaas un baynu u badheedhnaa iyo xabaddaa dhacaysa cabsidaasaa jirta marka waa karaahiyadii dabiicigahay laakiin naftu ha karaahiyeysato ee waxaa ku jeclaysiinaya ilaahay baa ku amro waa ma'muur waxa labaadoo ku jeclaysiinaya dantaadaa ku jirta dee dantaada ayaa ku jirta labadaa arrimood waxay keenayaan inaad nafta riixdo sideedabana hore aynu usoo sheegnayoo dee sidaa ilaahayba aayadda caddeeye horena aayaad ka hore aynu ugu soo marayni naftu wixii danteedaa ma jeclaa arrimaha dunyadaba ka soo qaad maalan qofku inuu shaqo tago oo kallaho oo qarafka maro oo bacadka maro oo soo jeedo oo haddaba isagoo lacagtii la soo baxaya mushaharkiisii ma jecla wuxuu iska jecel yahay inuu iska fadhiyo oo ay isaga soo ururto iskaga dahabiya lacag roob lacag inuunu u doo qofka dabeetana uu iska raaxaysto iska dharga sidoo kale cisigiisa isaga iyo diintiisa iyo ummaddiisa cisigu waxa uu ku jiro ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba sharafu ku heli karo iyo guul iyo gobonnimo taasina way ku adagtay nafta taasina way ku adagtay waa kaa ilaahay tilmaamay waxaa dhab ah waxaad jeceshihiin waxaad necab tihiin inuu khayr idin yahy waxaad jeceshihiinna uu shar idin yahay bal waa kaasoo imika waynu arkaynaa jihaadka waa la nacay oo muslimku waxay yidhahdeen ana waxba dhaqdhaqaajin mayno waxaanu dhaqdhaqaajin karaynaa ma jiro idinkun gaalayna dhaqdhaqaajiya oo dhankaa doontaa noo riixa oo na qadima oo na aakhira oo waa kuwaa dadkii barasaaba loo egaaday xaggaasumaa la sii eegayaa loo kala ordayaa maxaa ka soo baxay dee dadki iyagoo adduunyada ku nool ayaa waxay noqdeen dhaqaalihii u badnaa haystaa tamartii u badnayd maxaanku idhaahdaa dhulka halkii ugu istaraatiijisanayd ummadihii diin iyo xaq iyo qiblo ku midaysnaa ayaan lagu ayaana ka mid ahayn ummadaha tirsan caalamka waa kaa ilaahay leeya wahuwa sharu lakum waa midka dhabtaa ah weeye jira guusha iyo gobonnimada waxay ku jiraan taa ilaahay uu tilmaamaya subxaana wa tacaala guuldarada iyo ceebtuna waxay ku jiraan taa uu ka digayo wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun bal fiirso macnaheedu waxa weeye idinku ma dooran kartaana ilaahay baa idiin dooraya dantaadaba ma garanaysa shay baa dhacayo markaasaad kolka hore karaahiyeysanaysaa marka dambe ad leeda inaa lilah warshow kanaaba ii danah warshow sidanaaba ii wanaagsan maan dhaweyd baynu maqlaynay dayuurad qaraxday nin baa ka hadhay ninkaasi markii uu ka hadhay dhulku isla dhacay intaasoo howlood baan lahaa maxaanku idhaahdaa fraytkaa iga tegey yaa wuxuu iga dhigay intaasoo khasaara buu igu riday in yar kadib buu arkay bahashiioo gubatayba keligii baa ka hadhay haye wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun adiga markii lagaa reebayay dantaada maad moodayn waxaad islahay dadkii oo dhammi danahoodii bay qabsadeen laakiin gadaal baad ka garatay waa tusaale basiidahum marka ummaddu marka ilaahooda ku kalsoonyiin waxay garanayaan in uu ilaahay wax walba u doonayo wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun waxa haddaba rabbi uu ka hadlay ama uu ka jawaabay su-aal timid oo asxaabta ka timid oo la yidhi bilii xurmada lahaa sawtii la yidhi xurmadooda hala ilaaliyo dagaalkani waa maxay jihaadkan layna faray qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin su-aashani waxaabay ka timi gaaladoo waxay ku durayeen muslimiinta waxay idhaahdeen xaggey islaam iyo haybada iyo sharaf ku hayaan bilii xurmada lahaa bay dagaalamayaan oy dagaal xalaashadeen allah ka jawaabay waxaa markaa ilaahay uu tilmaamay hadday ku weydiiyeen bilaha xurmada leh oo la dagaalamo qitaalin fiihi bedelulishtimaal baa la yidhi xagga dambea loo guuraya su-aashu bilaha xurmada leh ku jahaysane waxa weeye ma la dagaalami karaa sidee loo dagaalamay dagaalku ma xalaalba markaa ka jawaaba waxaad tidhaahdaa ha dagaalkaasi weyn in bilaha dhexdooda la dagaalamaa gef weyn leedahay laakiin maxaa kasii weyn wax ka weyn baa loogu dulqaadanaya hal xurmaa la jabiyey afar xurmaa halkan la jabiyey eeg xurmo unbay ahayd bilaha ahayd maxaa weheliya markii cadowgiina soo weeraru inala dagaalamay ama sidiisaba weerar inagu yahay cadowga afartan arrimood baanu kala reebin oo ay ku xidhan tahay alhuwiyat اlumma ummadda shakhsiyadeedii iyo abtirsiimadeedii iyo jiritaankeedii uu ku xidhan yahay afartaasi waa maxay waa diintii iyo dalkii iyo dadkii cadowgii intaaba uu liqay oo intaaba uu calaashaday oo intaaba uu raamsaday maxaa soo hadhay waaye diintii waa tagtay aye wasadun can sabiil اllaah sabiil اllaahi waa jidkii ilaahay diin lama fidin karo diin laguma dhaqmi karo diin dadka lama gaadhsiin karo nuqda halkaasay cadowgu maraya ilaahayna waa la diiday wa kufru bihi muqadasaadkiina iyadana waa la hor joogsaday wاlmasjid اlxaraam oo can sabiili laahina waad ku cadfi kartaa wa kufrun bihi damiirka ku jirana waad ku cadfi kartaa haddii can sabiili laahi lagu cadfo waxa weeye masaajidkiibaa dadkii laga hor jooga muqadasaadki ama laga qabsaday ama masaajidkiibaa laga gaaloobay xurmadu lahaa masjidna mee muqadasaadkiini mee wa ikhaaju ahlihi minhu masaajidka ehelkiisii iyo rasuulkii iyo asxaabtii iyo ummaddii islaamka ahayd baa laga eriyey ummaddiina meeday waa la qaxiyey waxna waa la laaya waxna waa la qaxiyey marka diini kuma noola dalna kuma noola dadna kuma noola muqadasaadkiina kuma noola bal waayo huwiyadaadu waa intaasay ku xidhanta qofka shaksiyadiisi iyo abtirsimadiisi waxay ku xidhantahy anugu waxaan ahay qof muslima oo diinta islaamka haysta oo dadkaa la dadkaa muslimiintaa ka tirsan oo dalkayguna waa daarulislaam intaaba marka lagaa qaado huwiyad ma lihin waxaad jiritaan ma lihin iyo cidaad ku aftirsato toona marka afartaas oo la isku daray buu ilaahay yidhi akbaru cinda allah ilaahay agtiisa waxay ka wen xurmo la jebiyey oo bilaleeyi waa lagu sii wuu ku sii fasira haddana afartanoo la jebiyey maxaa magacooda la idhaahdaa haddii dadka muslimiinta la laayo dalkoodana laga qabsado iyo muqadasaadkooda diintoodana loo diido inay ku dhaqmaan ama ummadaha gaadhsiiyaan maxaa afartaa la idhaah afartaa fitna la idhaah afartaa arimood oo ummadda lagaga quusto oo laga dhirbaaxo waa fitnada dhabta ah wاlfitnaةu akbaru min alqatl haddaba in lagu dilo oo dagaal iyo jihaad gasho waxaa ka daran in afartan lagaa fitneeyo ama waxaad waayeysaa ciddaa tahay abtirsiimadaadii ilaahagii baa eryayaa diintaadii ama soo barheer waaya talow dagaalkaasi wakti ma leeyahay ayaa iyana isweydiin leh ama fitnadaas haddaanu mar wax iska celin mar labaad wax iska celin tola madnadaynaysa taana sir buu ilaahay kuu sheegay alcaliimu alkhabiir ilaahay aan waxba ka qarsoomayn hadda waxa jooga iyo wixii hore iyo waxa soo socda isagoo waa isugu mid walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu idina idinkana dayn maan inay idinla dagaalamaan oy diintiina idinka saaraan hadday karaan hadday karaan marka yay karine ilaahay wuu idin berber taagan yahay idinkuna sutida u hayo oo jihaadka oga wey zaala waa ficlu yufiidu اlistimraara wاtajadud fi اlmustaqbal waa istimraar walaa yazaaluuna macnaha waa mustamir hunaaka xarbu caqadi dagaal caqiidaa soconay mid gaalada waxay dhahdaan casrigan aynu joogno waxyaabaha adduunyada lagu dagaalami karaa ma aha waa inaanu noqon dagaal diineed ama gaaladii islaamka waxay ku dagaalamayaan ama wadamadu ku dagaalamaya waa inuu noqdaa dagaal maslaxadeed dagaal xuduudo waxyaabahaasun baa la ogolyahy laakiin dagaal diimeed lama ogolaa waa afka taasi waa afka ee arrimuhu markay sii adkaadaan madaxdooda dhegayso oo tasriixaadkooda iyo bayaanaadkooda dib ugu noqo markaasaad heli marka xarbi caqadiyaa jira oo inta labadaas kufriga iyo iimaanku jiro iyo labadooda ehel way soconaysa la isdayn maayee dee in lagugu jihaado iska eh, lagula dagaalamo iska fadhido iyo iska dhiciso unbaa ilaahay addoommaha taasuu kala hadlay xataa yaruduukum can diinikum in istaaacu waxaa markaa nasku ina barayaa shayga loo yaqaano fiqha almuwaasanaat fiqiga la ydhaha fiqu lmuwaasanaat in dadku aragti dheer ay yeeshaanoo waxay miisaami karaan oo shayga la yidhaahdo caqliga waa ka caaifada toosiya caqligana cilmigaa toosiya marka cilmigan samaawigee tilmaanta ilaahay iyo caqligu ay salaan caaifada rabta raaxada bilaa mustaqbalka ah ee bilaa sharafta ah way ka xoog badanayaan waxay markaa kari karaan caqligaas cilmiga samaawiga uu hagayo inay muwaasanada sameeyaan muwaasanada hunaaka saqiiru wa kabiiru wa akbar u fiirso dunuubtii waxay leedahay dembi yar iyo dembi weyn iyo dembi sii weyn idan markaa waxaa loo baahan yahay inaynu wax miisaami karno dadka culimada dadka siyaasiyiinta dadka aqoon-yahankaa almuwaasanaةu bayna almasaalixi wاlmafaasid khadawaadka la qaadayo tallaabooyinka in laysu miisaamo dhibkiiyo dheefta wاlmuwaasanaةu bayna almasaalixi nafsiha masaalixda laftigooda in la isu miisaamo maslaxad weyn iyo maslaxad yar aslaxu lmaslaxatayn iyo in la isu miisaamo almuwaasanaةu bayna almafaasid dhibaatooyinka laftigooda in la isu miisaamo yurtakab biakhafi اlmafsadatayni biijtinaabi akbarihima dhibaatada yar baa loo barheerayaa iyadoo dhibaato weyn laga cararayo kabiir baa lagu qul qitaalu fiihi kabiir xagga dambena maxaa lagu uhi intaasi akbaru cinda allah waa kabiir akbar baa kuu yaale kabiirka iska xami si aad akbarka u difaacdo kabiirkaasoo in naftaadu baxdo maalkaagu uu baxo ehelkaaga dhib soo gaadho adigoo jihaadka ku jira intaasoo dham waa kabiire iyo xurmadaasoo la jabiyaa waa kabiire xamil si aad akbarka iyo afsadka uga hortagto marka dhibaato yar waa la aqbali karaa si dhibaatooyinka waaweyn looga hortago dhakhtarku markuu qofka daweynayo dawadu waxay leedahay sarafagti ama dhibaatay leedahay laakiin dhibka weyn buu ku daweynayaa cumara cudur ah markuu camaliyad iyo qaliin suuxdin buu u baahan yahay xanuun badan buu leeyahay dhaawac buu leeyahay maxaa dhibkaa lagu xamilayaa dhibkaasi waa kabiir laakiin akbar baa jira cudur dilaaya ayaa laga hortegaya marka arrimahaasoo dhami dad badanoo ama tallaabooyin qaldan qaada ama turunturooyin ku dhaca ama mustaqbalkoodu dhicisuu noqdo oo siyaasadeenna leh oo arimaha diinta leh oo arimo dacwadeed leh oo arimo future leh mustaqbal leh waxaasoo dhan waxa keena muwaasana la'aanta muwaasana la'aanta macnaha in tallaabadaad qaadaysaa tiraa maxaa tolow dhib ku jira maxaa dheef ka dhalan kara maxaa dhib ummadda iyo dalka iyo diinta iyo nafta ugu jira waxaasoo dhan rasuulku sala allahu calayhi wasalam taasuu ina barayaadoo dee munkarka markii uu ka hadlayay waa kii darajooyin u qaybiyey marka la suulinayo qof qowl ku kara qof ficil ku kara iyo qof qalbiga ka diidaya nasku markaa wuxuu ina baraya caqliyaddu dadka u ballaarinaya cilmiga samaawiga qofka yaqaana waa qofki waa qofka istaraatiijiyad dheer eegi kara wey <clears throat> ayaan darro weyn waxa ah adduunka inaad iimaan la-aan kaga tagto intii aada iimaan yeelatay kadib وmaن yrtdid minkm can diinihi fayamuut wahuwa kaafiru faulaaئika xabiطat acmaalahum fi اdunya واlآakhira qofka murtadka la idhaahdo wixiisoo dhan way bureen hadduu ilaahay caayo diinta caayo rasuulka caayo ama islaamkaba ka baxo wax alla wuxuu hayay cibaadooyinkiisii horena way bureen wuxuu imika hayaanoo baail xataa weysadiisaa jabaysa murtadka sa aayaddaa ilaahay uu ku caddeeyey waana ahlunaar marka halkaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa shayga loo yaqaano jihaadku in xigmadi ku jirto sidaa qur-aanku inoo soo bandhigayo mashruuciyadiisa hunaaka xikmaة fii mashruuciyaةi اljihaad jihaadka ilaahay ummadda uu ku abaabulay asraar badan buu leeyahay taasoo ay kow kow ka ah tacbiid الnaasi lilaahi waxda dadku inay ilaahay addoommo u noqdaan u siman siduu boqorkii bershiyanka ama reer eeraan uu ku lahaa asxaabigii wafdigahaa u tegey rabciye bnu caamir ji'naa linukhrija alcibaada min cibaadati اlcibaadi ilaa cibaadati illaahi waxdah waxaanu u nimi si addoommaha is-addoonsanaya aanu ilaahay uga dhigno kuwa siman ile ninkaa ula hadlaya dadba addoomma u ah oo u taagtaagan sida qoryaha oo waa loo sujuudaya mar annaga waxaan doonaynaa buu dadku ilah ilaahay u sinmaanoo is-addoonsiga laga baxo raddu ictidaai اlmuctadiin asraabta waxaa ka mid ah kuwa had iyo jeer muslimka ku xadgudbaya dee ragidaalku kuga daaya baa layihi ilaa wuxuu kugu daayo kugu arko maanta ummadda islaamka awoodaha u sarreeya ee ummaduhu ku diriraan waxay dhahaan casrigan aynu noolahay awoodda nucliyerka dowladda le unbaa dowlad weyna bay dhahay haba iska faqiir ba hata hadday doonaysa laakiin mar hadday wixii u dembeeyey luqaddii u dembeysay lagu wada hadlayay mar hadday hayaan yuctabar annaha dowla kabiira baakistan imika waxaa loo tixgelinaya dowladaha waaweyn kaasi markaas wuu inaga fakaday cabdilqadiir ninkii la odhan jiray markaa ula soo baxsaday wuu inaga fakaday bay dhahay marka wixii ka dambeeya si aanad meelaha waaweyn u gaadhin halka hoosaa lagugu haynaya waqaatiluu fii sabiili اllaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu kuwa idinku xadgudbe dee idinkuna xadgudubka ka hortaga isaalaة اlfitnati can الnaas inagaan arkayno oo dadka si aanay u fidnoobin haddii dadku diintu ka fidnowdo oo dadku ka fidnoobo oo dalku ka fidnoobo oo muqadasaad ka fidnoobaan nabadgelyoka kasta ha haystaane danba nabadgelyadu way uga lumi waxaa ka mid a ximaayatu dowlati islaamka in la ilaaliyo ummadda islaamka wada jirta ee u dhisan yahay kala dambaynta leh in dowladdooda la ilaaliyo iyo jiritaankooda sidaa daraaddeed baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam si afduuba ama ikhtiyaala buu ku dilay ninkii la odhan jiray ibnu abilxuqayq iyo kacbu bnu ashraf niman waxay ahaayeen rimanaa nebiga iyo dowladda islaamka oo mu'aamarad waday oo shakhsiyaad meelo fadhiya ahaayeen kamaan dowstiisiibu u xulo wuxuu hi halkooda isdultaagoo kusoo dila dowladda islaamka kusoo duulaya sidaa hore baa inuu sheegnay ummadda islaamku intan awoodda leeyihiin waa la tixgelinayaaoo haybad bay leeyihi turhibuuna bihi caduw اllahi wacaduwakum cabsi baa jirta dee nebi maxamed wuxuu le alayhi salaatu wasalaam waa layga baqdaa waa layga haybadaysanayaa bil cadowga ii jira haddii lagugu tashan waayoba adoo halkaa fadhiya khalaas inaad jirta iyo in kale aanay maaragtay farqi lahayn wax ku xisaabtana ma yeelanaysid kolkaa ina min alkhuyalaa maa yuxibuhu اllah faاkhtiyaalu rajula cinda اlxard xaragada iyo kibirka qaarkiibaa ilaahay uu jecel yahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam isqaadqaadka qaarki iyo maaragtay inuu qofku awood muujiyo marar baa la ogolya waa marka cadowga lays hortaagay buu nebigu yihi markaad cidle iska joogtana inaad isqaadqaaddo oo si siya si si noqosho u socoto sax maaha marka xaaladdaa dee waxaa loo saamaxay indhaha shisheeyaha wax la tusayaa asraarta waxaa ka mida kashfu lmunaafiqiin watamxiisu bayn bayna annaas dadku had iyo jeer markan iska nabadda nin waliba wuu faanaya nin waliba laabtuu garaacaya nin walba bala ka dhacays cerkaasuu maraya laakiin rag waxaa la kala baranaya qof lagu talageli kara iyo qof kale maalinta wax dhacaan ayaa qofna siifigiisa ama taariikhdiisa mid wanaagsan ay noqonaysaa mid nabid xun xifd اlcaalami min alfasaad haddii ummadda islaamku awooddii wanaagsaneed ay leeyiin ee iimaanku hogaaminayay adduunyadu waalan mayso adduunyadan iminka gubanaysa qaylaysa adduunyo biyir qabtay noqonaysa walowlaa dafcu llaahi innaasa bacdahum bibacd lahudimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatu wa masaajidu yudkaru fiiha smullaahi kaiira walowlaa dafcu llaahi innaasa bacdahum bibacd lafasadat اlard haddii aan dee muslimkaa awoodda lehee shisheeyaha dhulbiiska ah, hor jooga aanu jirin meel waliba kharibla wa sadaqa allah shuhadaa baa imanaya oo darajadoodii gaadhaya oo dakhliga muslimiinta waxaa ka mida isaguna shayga loo yaqaano khaniimada oo waxaad la yaabtana maha dee haddaad tidhaahdo khaniimo ah ama xoolaha dadkumala iska qaadqaadanaya kuwaagaa la qaadan dee kuwaagaa la qaadan oo la qaybsan doonaayo marka meel istraatiijiyada ay udhigayaan waxay han waddankaa waynu qaxinaynaa kow waana la burburinayaa waa laba hadhowtana waa dib baa loo dhisayaa marka qofka intaas inta hore ka qayb galaaba inta dambe khayraadkiisa iyo qaniimadiisa in la qaybsado ka qaybgeli doona almuhim marka qaniimaduna oo qaybahay ka midti waa nebiguna wuxu uhi wajucila risqii taxta dili rumxi asraabta iyo fawaa'idkaasaa ku jira almuhim markaynu soo ururino wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay baa inala hadle wuxuu hi waxaan idiin tilmaamayaa waa waxa dantiinaahu marka wax badan oo maanta la sheego oo dee ummadda islaamka lagu harawsado hadday dhegaystaan ka ilaahayna diidaan iyagaa arki doona waxa ay ka dhexlaan laakiin midhka waajibkaahi waxa weeye ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya inaynu udheganuglaano u dhegannuglaanno kuna dhaqanno wallahu subxaana wa tacala aclam <coughs> الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وسورة البقرة ayaynu ku dhex jirnay aayadda laba boqol iyo sideed iyo toban tafsiirkii weeye qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi in aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey waaladiina haajaruu iyo kuwii soo hijrooday rabbi daraaddii soo barakacay wajaahaduu fii sabiili اllaah dariiqa xaqa ana ku dagaalamay ulaa'ika kuwa tilmaamaha lihi yarjuuna raxmat allah ilaahay naxariistiisii ayay rajaynayaan ay sugayaan wallaahu kafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista yas'aluunaka can اlkhamri wاlmaysr waxay ku weydiinayaan dadku khamriga iyo bahalka la yidhaahdo khabaarka qul waxaad tidhaahdaa fiihimaa labadaa waxaa ku jira iثmu kabiir dembi weyn wa manaaficu linnaas dadkana dheefaa ugu jira dheefo wa imuhumaa dembigooda akbaru min nafcihimaa dheeftooda ka weyn wayas'aluunaka waxa kaley ku weydiinayaan maadaa yunfiquun waxa ay bixinayaan qul waxaad tidhaahdaa alcafu waa wixii masaariiftiinna iyo baahidiinna dheer kadaalika sidaa quruxda badane aragteen yubayin ullaahu ilaahay wuxuu idinku caddaynayaa lakum idinka alaayaat aayadihiisa qur-aanka ah lacallakum tatafakkaruun waxaa la ydinka sugayaa inaad ka fikirtaan fi dunya waalaakhira adduunyada iyo aakhiraba inaad fikirkiinnu gaadhaa la doonaya wayas'aluunaka waxa saddexaad ay ku weydiinayaan can ilyataama agoomaha qul waxaad tidhaahdaa islaaxun lahum in arrinkooda la wanaajiyo agoonta khayrun way wanaag badanta in tukhaaliduuhum haddii wax isku darsataan agoonta aabbahood dhintay fa ikhwaanukum walaalihiin weeye feejignaada oo oh, wallaahu yaclamu ilaahayna waa ogaanayaa wuu ka warhayaa almufsida qofka dhulbi iskee wax kharibaya min almuslixi qofka wax hagaajinaya labadaa wuu kala ogyahay walow shaaa allaahu rabbi hadduu doonayo la acnatakum wuu idin cuslayn lahaa ama wuu idin dhibi lahaa oo waxa isku darsanina buu odhan lahaa ina allaha casiizun xakiim ilaahay baa awood iyo xikmadba leh aayaddaa hore aayadihii jihaadkay la socotaayoo haddii aada aragtay ummadda qaar anbaday oo ilaahay seegay oo diintiisii seegay oo islaamkiisa lugayoo ridoobay oo aakhiro iyo adduunya la-aane ay ku dhacday haddaad aragtay bal waxaad eegtaa awliyada ilaahay iyagana naf iyo nafiis naf iyo maalba way bixiyeen haajaruu aamanuu wahaajaruu wajaahaduu waa min caطfi asifaati bacdiha calaa bacdi sifooyinkii ay lahaayeen baa ilaahay isku xidhiidhiyo isku cadfay سبح اسم ربك الأعلى الذي khلق فsوى والذي qadر فhdى والذي أkرج المرcى صifooyinkii ilaahay isku xidhiidsan weeye oo isku cadفan oo isku xidhiidsan marka iyaguna صifooyinkooda waxaa ka mida awliyada ilaahay ilaahay may saroogin kamanay sirdhanin way rumaysayin aamanu iimaankooda markhaati bay u sameeyeenoo waxay quureen maalkoodii iyo baradoodii iyo rugtoodii iyo reerahoodii haajaruu naftoodiina way quureen wajaahaduu fii sabiili اllaah marka fii sabiili ixqaaqi اlxaq diinta ilaahay si ay u kor yeelaan ayaa waxay dhahan diintu maxay inaga doonaysa diintii waa laynagu qabsadee soo dalkoodii baa waxay ka hijroodeenba wixii naftu doonaysay ka hijroodeen si ay diinta u xoojiyaan waxaanaynu ogsoonnaa waktigii hore rasuulka salى اllahu alayh iyo saxaabadu inay maka ka hijroodaan oo de ay tagaan madiina oo dowladdii islaamkaee la asaasayay gunta loo dhigayay la isugu tago oo la hinjiyo hareeraha la qabto arrin weyn baahi markuu maka xoreeyey buu nebigu uhi laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun wa niya niyad wanaagsan iyo jihaad ayaa hadda lala shir imanayaa laakiin daarulislaam bay maka noqoto lagama hijroonayo laakiin hijradu waa wax jiro oo markaad diintaada u yaabto dalka gaalada iyo dadka xun waa inaad ka hijrooto hunaaka hijraة caamaة wahijraة khaaصa hijro caamaa jirta sida xadiidkii bukhaari ku sugnaa uu tilmaamayey wاlmuminu wاlmuhaajiru man haajara camaa naha اllahu canh calaa macna xadiid muhaajir waxaa la idhaahdaa qofka iska daayo wixii ilaahay u diiday wixii alla kuu diidee naftu doonaysee xune xaaraanta ah inaad iska dayso taasaaba hijro ah hijrada khaaska ahina waxa weeye tanuu qofku meel diintiisu ay kaga fasaadayso naftiisa iyo ehelkiisa kala cararayo waa hijrayana jihaadkiina waa ka aynu ka soo warannay markaa naf iyo maal iyo nafiis wixii ku qaali ahaaba waxay u bixiyeen si ay fii sabiili waa liiclaayi kelimat waxay idhahdeen hadday diintu kor noqoto dalkuna wuu kor noqon dadkuna wuu kor noqon adduunkuna wuu hagaagi aakhirina way hagaagi ilaahayna wuu inaga raali noqon hadday diintu dhulka u dhacday baabadana intuba waynaga kharibi doonaan taladii ilaahay bay qaatay bal haddaba raggaas qiimaha badan ee wixii ilaahay ka doonaya xaqiijiyey baa waxaa lagu yidhi ulaa'ika yarjuuna raxmat allah naxariistii ilaahay bay rajaynayaan waa raje waxaa nasku ku baraya ama layna baraya camal kasta oo wanaagsan oo aada qabato rajun baynu qabnaa ilaa aynu jannada soo taabanaynu galno inta ka horaysa mujaahid baan ah iyo sheekh baan ah iyo madax baan ah iyo munfiq baan ah mid wax bixinaya ha isdhiganin ha isdhiganin rajaa laguli ulaaئika yarjuuna raxmat اllah ilaahay naxariistiisay rajaynayaan ilaahayna dembigu dhaafaa u naxariista markaa halkaasaa lagu soo gebagabeeyo markay wax dhacaan dee waxaa loo kala baxayaa mumin mukhlisa iyo murtadka aad aragta salaada ku jirta dee markaa howlgalka taasaa ka mid ah su-aalihii waxaa ka mid ahaa saxaabada bahalkaa khamriga iyo khamaarka labadaa la yidhaahdaa dhib badan bay ummadda ku hayaan nebi allow arrinkoodu waa maxay waa kii cumarba odhan jiray allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan ilaahay oo khamriga noo caddee warkiisa arkiisa ilaahay u arkayaa in wax ka sii yihiin marka afar marxaladood buu soo maray ama afar aayadood baa tilmaamaya khamriga ta u horeysaa waxay tilmaantay in la isticmaali karo laakiin arsaaqad wanaagsan aanu ahayn oo laga fiican yahay waa xalaal wax ku jiraan ومن ثمرات النخيل والأعناق تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا midhaha geetimireedka iyo cinabka waxaa ka samaysanaysaan sakaran wax lagu sakhraamo oo sharaab bahalkan la cabaya khamriga ah warisqan xasanan iyo arsaaqad wanaagsan oo timirtii iyo cinabkiia marka haddii lagu yidhi arsaaqadii wanaagsanayd kuma jiro waana lagu sakhraamaa xoogaa layr cas lagu shiday ma wanaagsana wey dadka qaarkood baaba intaa wax ku fahmo iska daaya haddana waxa soo degtay aayaddan ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu e, iyadana tacriid buu ku sameeyey litaxriimihi xaaraantinimadiisii ayaa xoogaa lasii kordhiyey oo lasii ishaaray khamriga iyo khamaarka hadday ku weydiiyeen waxay leeyihiin dhib weyn xoogaa dheefana dadka ayay u leeyihin dhibkoodaa ka weyn dheeftooda waa ti aynu soo nidhi almuwaasanatu waafiq almuwaasanaatki bayna almasaalixi wاlmafaasid markay isu miisaantaan dheeftooda iyo dhibkooda dee dhibkoodaaba badan waayo dheeftoodu waa nafcu dunyawiy waa dheef adduunyo xoogaa yaroo lacagabaa laga helaa in yaroo adduunye ayaa laga helaayo xaaraanta had iyo jeer qofka u shaqo tagaa dee deg deg buu xoogaa u ururiyaa ila dadkiiba ka ihan dadkiibaa ka xidhana waxyaabaha xaaraanta shaydaanku dadka ugu lugooya waxaa ka mid ah dee way xidhantay dadbay dadkiibay ka xidhantay dabeetana wuxuu leeyahay dee anigu halkan midho bolibaa baan ku helay waaba suuqi alwakiil alwaxiid baabaa noqday wakiil alwaxiid wataqaana waa cumlo badeecadda qof gaara ah u xidhan de anigaaba miyay ka shaqo tegeen inoo soo ururi aan dhegdhegne kuwan had iyo jeer khamriga iibiyaa islaamaha say ku ibtilaeyaan ruux dumaro kolay dul fadhiday u imanayaan oo jaad iibinaysa ama mid caanada iibinaysa marka waxay ku leeyihin caagad caanaad iibinaysaa miya tan khamriga an ku bedel tan inteed ka heshaa bishii oo sanadkii intaad ka heshaabaaba tan kaga helaysaa maalin keliye halkan aabu dariiqu ka dhowaadayba lacagtaa doonayse ma sidaasaa dhowr jeer markay tidhaa ilaahay baan ka cabsanaya way la soo kacayaan iyadisi iyagiiyo ibliis marka haddaan dadka laga qabanin dadka dhulbiiska ah in yar bay ku ibtilayn karaan marka nafcigii waa nafci liita oo dunyawiya ah. laakiin maxaanku idhaahdaa waxyeeladay geysanayaan waa mid diineed iyo dunyo labalaba eeg dhib adduunyadan waxaana way geysteen dhibaato aakhirana way geysteen marka shayga adduunyadaada iyo aakhiradaadaba xumeeyey inta yare adduunyadeed ku qabto ha ku eexaysanin halkaasaa la dhigay dadka qaarkood baaba iska daayada haddana waxaa soo degtay aayaddii suuratu annisaa oo ilaahay uu walaa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun idinkoo cabsan u dhowaanina bahalkaa khamriga la idhaahdo jeeroo wax kala garataan marka xurmadiisii waxay noqotay mid wakti wakti wakhtiyada salaada ah aayaadkii aayadda suuratulmaayida ayaa soo degtay markaas albaabkiisii xidhayba yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأslaamu rijsu min camali الshayطaani fاjtanibuuh halkaasuu ku hadhay marka kasii yaro melafsanaya intuu caba haddana soo hunqaacaya dee sunbuu liqay silic iyo darxumana way u dambeeyaanoo dee waxa nas ka dayrinaya uuna cadaab u yaboohaya adiga arkay khamri iyo qamaar markaasaa ilahay uhi hadday ku weydiiyeen khamriga iyo khamaarka waxaa tidhaahdaa dembi baa ku jira weyn dembi weyn baa lagu dembina duunyo laguma badheedho manaaficna way ku jirtaa manfacadooda dembigoodaa ka weyn wakaa idan xigmadda loo xaaraantinimeeyey ama adraarta bahashaa khamrigaa ah ku jirta gaalka isagoo cabbayuu sheegaya haddana isagoo dhakhtarkiya oo cilmi baadhidii samaynaya oo buuggii ku qoraya adraar alkhamr khamriga dhibaatooyinkiisa ayuu haddana ilaa naftii baa ka xoog badata u welfee markaad wax welafto waad iska dhareerisaa uun xaqiiqada ma aragti waxay idhahdeen hunaaka adraaru sixiya dhibaatooyin caafimaad buu leeyahay khamriga ama balwadahaniba oo had iyo jeer wuxuu saameeyaa bay idhahdeen cala wa wadaa'ifi alkolka bahalkan la idhahdo alkuxuul maadadan waxwaalisa waxay ka soo qaateen qur-aanka awl buu ku tilmaamay qur-aanku iyaguna alcohol bay idhahdeen ilama karaan had iyo jeer aynke aynkiibay kaaf u akhriyeen marka alcoholka baashan la idhaahdee wax sakhraamisa wadiifadda iyo shaqooyinka maskaxdu qabato inay naafayso way qireen sida xusuustoo kale iyo unugyada qaarkooda ay dishada waana sababta keenta qofku inuu caadi noqon waayo qalbiga waxyaabaha u weyne wadnaha waxyeelo weeye oo yuqalib tadafuqa dami fi sharaayiin bay idhahdeen dhiiggu inuu ku shubmo xididada si wanaagsan u maro waxyaabaha hor joogsada weeye khamriila wadna istaag buu ku dambeeyaa sidoo kale darabaadka iyo garaaca wadnahana waxaan caadi ahayn bay ka dhigaysaa oo dee adiga arko bahalkaa jaadka la idhaahdo ila qaybi daroogadu ku jiraaye qorka qofku markanuu kulee waan fawtaamay ama waan marqaamay garaacii wadnihiisa baldhegay sicirkuu maraya naftiisiumaa meelay ka baxdo waaye wuxuu waxyeelaa kabidka beerka oo yusabib taraakuma duhuun fi اlkabid wa yusagiru xajma beerkii wax filtergaraynaya shaqaynayey subagii baa isdulbaxaya kadib shaqadiisii buu qabsan waayaya beer xanuun buu ku dambaynayaa qofku jihaasa tanafusi jihaaskan had iyo jeer neefsashada waxyaabaa badana waxyeelo weeyaan bay idhaah oo inta badan t bdu qofka waxyaabahaasa sababa u cabbayo jihaaskan hadmiga la ydhaha ama dheefshiidka baa isagana u waxyeelaa yusabi fuqdaana shahiya abateedka iyo jacaylka cunada ayaa iyo xiisihiiba ayuu waxyeelayaa macidadii iyo calooshiibaa markay madhnaatana quruux buu ku samaynayaa waxaan la idhaha alsarka ama nabarada waxyaabaa u badan saraaanka keena bay idhahan saraaan ari'atayn wa saraaan borostat qanjirka borostaatada iyo sanbabada iyo kansarka u badan khamrigaa keena ama maadooyinkan waxaan la cabayay alcohol kale halawaas wax la idhaha buu leeyahay oo ah smotis xagga maqalka iyo iyo aragga labadaba khiyaalibu ku abuuraa qofku marka uu wa waxaa cabo ama balwadaha isticmaalo sanqaraa u baxaya sanqaro ayaa u baxaya waxyaabya waxyaabana waa u yara muuqmuuqanaya wax weynina way la yaraanayaan wax yarina way la weynaanayaan markaasaa khabriilo had iyo jeer markuu meelahaa marayo dadka inuu iska jiirjiidhaabuu doonaa ama uu dilo ama dadkii baa la yaryaraanaya waxaa laga yaaba jirhkiisii inay wax iska bedelaan uu kuraa sanka iga baydh sanka ha iga jiidhin sankiina uu dheeraanaya waxbuu maqmaqlayaa oo maxaad hadalkaa igu tidhi buu koonaya markii dhaweyso adiga hadalkaa ilahaa war waxba maan odhane qaranba maan hadline marka waxay idhahdaan waxaa la idhaahdaa kaana halawaas baa la idhahda smootis dacfi jinsiya buu leeyahay ruqaansigii habartiisana kaasi wuu gaday sidaa daraaddeed islaantuna akhiiran way ka firdhan waxaa laga yaabaa uu yaro waalayo lacagtaa uu sayrsayraya waxaa inay ku yaro jeclaato qaxwihiisaa badan iyo alaabtaa ka daadanaysa ay iska yaro jeclaato laakiin wax kaloo badan aanay ku qabin waxaa u badan oo isaguna ummadda u yeela alinxinaalu alkhuluqi waaliqtisaadi waddiini akhlaaqdii iyo diintii iyo dhaqaalaha intaba dhulku dhigaya dee qur-aankaa ilaahay inoogu cadeeyey innamaa yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawata wاlbagضاء fi اlkhamri wاlmaysiri wayasudakum can dikri اllaahi wacan الsalaati fahal antum muntahuun kol hadduu diintii iyo dadkiiba idinkala eriyey markuu diinta kaa eriyo xidhiidhkii allah kaa dhintay cadaawadii iyo nacaybsiiye markay meesha yimaadeenna dadkiibaa xidhiidhkoodii kaa dhintay haddii ilaahay kala go-deen ummaddiina kala go-deen maxaa kuu soo haray baalkan khamaarka la idhaahdana wuxuu leeyahy bay dha sidaa ilaahay aayaddaba uu ku sheegay dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay khusuumaadka iyo muranka ar haddii meesha kamri khamaar lagu ciyaarayo oo la firaynayo muran un ka eg iyo cadaawaddaa ilaahay sheegay wuxuu leeyahy bahalkan la idhaha qamaarku tawaakul waa tawaakul tawaakulku waa isdhigasho qofkii odhanaya hadhow un baad afar kala tuuri doontaa qaar un baad waxooda soo xaabin doontaae eh, waxba ha shaqo tegina iska fadhiiso wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo tadbiiru lakhlaaq oo akhlaaqdii baa qofkii ka dhimanaysa waa naxariis male qofkii waa damaaci dadkaa jeebabkoodunbuu eegayaa soo soo fadhiista buu le aan farayne aan ku ridne damaacinimadaa ku badanaysa waa waxyaabaha u badana jariimada keena dilka tuugada dhaca oo qofkii marka wixiisii si deg dega loo qaato kan kaga kawsii buu odhanaya waxaagii aayar iska qaata ama had iyo jeer wuxuu is odhanayaa bal si aad u soo dhiciso wixii kan wixiisa soo xad oo kan been u sheegoo ka soo qaado intii hore aad soo ridile adeeg arka dadka bahalkaa aada u ciyaaraa masaariiftuu dhigaya oo sharciguu dhigaya oo biilkuu dhigaya marka dambe dharkuu dhigaya isagoo qaabobuu istaagaya waa wuxuu keenaa bay idhaahdeen qalaqa alqalb cudurada u badan iyo wadna istaaga iyo naxdinta iyo strastiga ilo intaasoo adduun u sitoo markua nin hortiisa soo fadhiya ayaa ka fara saaray dabeedna markaasuu u qaadan waayaya inuu waashaabaan waxba ku hayn qaarkoodna way isdilaanba intaasoo boqoloo kun oo dollar marka laga qaado almuhim wax kastoo ilaahay inaga xaaraantinimeeye xumaanu leeyahay dheh wayasaluunaka maadaa yunfiquuna qul ilcafwa hadday ku weydiiyeen maxay bixinayaan maalkooda xalaashaa ka bixinaya waxaa tihaa alcafwa ficil baa u qadaran yunfiquuna alcafw qiro kaloo sabciina de rafci bay tilmaamaysaa huwa alcafw cafis weeye waa inta dheeraadka ah. marka waxaa lagu barayaa habka waxbixinta u fiicani waxa weeye wixii aad u baahan tahay adigiiyo ehelkaagu iska bilaaba haddii aad adig ehelkii dayacdo oo adiga aanaad wixii isticmaalin waxaa imanaysaa inaad waajib ka dulbooday warwartana aayadihii ilaahay wuu caddeeyey fikira adduun iyo aakhiraba fikirkeenu kuma koobna fi dunya wa fi laakhirati wey fi dunya waalaakhira manaa qofkan adduunyada ka fikiraya aakhiro ka fikiraya aayaadka ilaahay miisaamaya maslaxadiisa ka dhex aragtidiisu way dheerta siday isku aragti u noqon karayaan qof fikirkiisu adduunyadan ku kooban yahay istraatiijiyadiisa iyo qof ilaa aakhiro fikirkiisu daadsan yahay agoontiibaa iyagana su-aali ka timid su-aalaha waxaa ka mid a ah su-aashii agoonta ka timid waxaa soo degtay aayaddaa ilaahay uhi ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslowna saciira kuwa xoolaha agoonta cunaya calooshooday naara u cunayaan walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan xoolaha agoonta ha u dhowaanina hab fiican oo ugu dhawaataan mooyaane dadka qaarkood baa firdhaday oo diday oo xoolihii agoonta gaar ugu dhigay biyahooda ha caabina raashinkooda ha cunina inaga ilaaliya waxooda dabeedna cidhiidhi baa yimidoo waxoodii baa la karantiinimeeyo xooga hawla baa la kulmay asxaabta aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey subxaana wa tacaala haddii arrintaa isweydiine ay ka timi dadka qaarkoodna ay ka baqeen agoonta habka loola dhaqmayo waxaad u sheegtaa waxyaabaha la gudban qul islaaxun lahum khayr agoonka in cidlo loo saariyo in laga firdhadiyo wixiisa in la tuuro maya waxa ka wanaagsan in waxooda la wanaajiyo waxaaga waxaad jeceshay xoolahaaga inaad wanaajiso oo horumar u samayso oo ku shaqaysiiso aad ku shaqayso ood naaxiso oo wax muuqdo uu noqdo waxa agoontan caynkaasoo kalea la doonaya waxaaga saad u dhaqaalayso waxa xoolaha agoontana u dhaqaalay islaaxun lahum khayr islaax in la wanaajiyo ayaa ayaa ilaahay taasaa idin khayr badanba inaad ka tagtood meel u dhigto taasaa ka fiican mar kale haddana waa laynoo sii fududeeyo wain tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum ay fi diin haddaa wax isku darsataan waa walaalihiini diinta ku walaalahaydeen ehelka ku walaalahaydeen agoonka wixiisa wax laga cunayaa waxaagana waxbuu ka cunayaa martidii waxbay la cunaysaa iyaguna waxbay ku darsanayaan mukhaaladadu waxa weeye dee dhan walba cidda had iyo jeer ama guri wada joogta ama isku fandhaal iyo xeedho ah waxaa iska macruufa inay de isku dhacdhacayaan ama dhow walba wax marayaan in wax la kala ilaaliyana wax dhib badan weeye markaa midhka qaacidada ahi waa kaa ilaha u sheegay habka agoonta loola dhaqmo cidda waxooda gacanta ku haysa ee u maamulaysa wada cuno kaagana waxa ka cunaan kiisana wax ka cun haddaad u dayso kiisa oo aad biilkaaga wax ka cunaa ad u waxsiisana way ka sii wanaagsanta oo dee qofka qanigaa ah waa kaa ilaahay uu tilmaamay in isticfaafku u fiican yihi qofka faqiirkiina dee si macruufa uga wax uga cuno marka dadka jaarka ah agoontu su-aalo badan baa ka yimaada biyihii baa laga qaadanayaa iyagiina waa la siinaya raashinkii baa laga ammaanaysanaya iyagiina waa la siinaya layrhkii baa laga tallaalanaya iyagiina waa loo tallaalaya dadka guriga la jooga mm, agoonta aan dee waalidkooda ahayn hooyadood ahayn waxay ku xalaashan karaa waxooda qaacidadaa ilaahay u dhigay oo inay wax ku darsadaan hablaa la jooga de waa inay agoontii u shaqeeyaan weheshadaan u nadiifiyaan nimanbaa la jooga de waa inay waxbaraan macalimiin u noqdaan ya qofkii waa inuu ama arin ku daraa ama awood ku daraa ama aqoon ku daraa ama adduun ku darsadaa laakiin waan iska soo fadhiyayaa oo maalintiina suuqaan u dhaadhacaya agoontan habeenkii baan usoo hooyanaya ama hooyadood intaan guursadaa un baan waxoodii liqliqayaa taasi shaqayn mayso <laughs> naga qaarkood baa idha islaantaba intaan u galay waa intaan agoonta nin maalqabeena baa dhimanaya oo balaayay baa li maxaad qabataa waay waxay tidhi mid meel waayaan meel u sameeya mid bannaankaa ah iska taagan ayaa walaalkii oo taajiri dhimanaya markaasuu islaantii iyo alaabteediiba wada qaadanaya wixii agoontan markaasuu ku qaylaya cunayaa maya waxa weeye si qaacido adafsumaa lagu soconaya ama waa ina adiga lagaa badsadaa ama waa inaa wax isdhaafsataan wallaahu yaclamu lmufsida min almuslix bal digniinta daba taagane ilaahay wuxu uhi waan kala ogahay aniga igamana qarsoona ka kharibaya xoolaha agoonta iyo ka hagaajinaya maxaa kuu dhiman dee ilaahay waa qalbi jire dadka waxbaad usoo wasaweynaysa waxbaad tusaysa anugu intanaa bixiyo dee ilaahay miyay ka qarsooyin wallaahu yaclamu lmufsida min almuslix ka kharibaya ka hagaajinaya waan kala ogahay buu ilaahay agoonka qofka ifsaadinaya ifsaadku ma noqon karo dhinaca dhaqaalaha wuu noqonaya wixiisa inaad wax ka cunto akhlaaqdiisa wuu noqonayaa diintiisa wuu noqonayaa dunyo iyo diinba dadka qaarkood baa iyagoo isla agoonka waxu tara ifsaadiya halkan uu ka kaxaynaya ma so odhanaya ninkii hebel dhinaca ruurtiisi waa gaaladuu ka dejinaya waddamada gaaladuu geynaya hadhow markay halkaa tagaan ayay leed dee kaninamabuu dhalinba gaalkiibay ku odhan mid kaninamuu dhalinba uuna soo waariday uun ma sidaasaa kaniisaddayadaaba ku qaadatayba wallaahu yaclamu اlmufsida min almuslix waxbaad u tartiimse waxbaad yeeshay marka waxaa u mudan ee agoonka loo ilaalinaya waa diintiisa iyo akhlaaqdiisa dunyaduna way soo raacaysa marka nasku si caama u eeg walow shaaa allahu lacnatakum hadduu ilaahay doonayo uu idin dhibi lahaa wuxuu odhan lahaa agoonta wuxooda u ilaaliya waxna yaan lagu darsanin halkaa kala jooga in allaha casiizun xakiim baa dambaysa aayadda gebagabadeedeeg ilaahay wuxuu ihi waan awood badan yahe ilaahay ka agoonka ku xadgudba awooddii ilaahay baa dul taalla xikmaddiisuna waxay keenaysaa ka in la abaalmariyo wallahu subxaana wa tacala aclam